بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المسنف رحمه الله تعالى فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها wuxuu ku saabsan yahay fasalkani kitaabadii addoonka la kitaabeynayey lusuumkeedii iyo jawaaskeedii iyo wixii ku iman kara oo fasakh in la fasakho ama iyada fasakhanto iyo tasarufaadka mukaatabka iyo wixii la halmaado wuxuu yidhi alkitaabatu kitaabayntii addoonka la kitaabeynayay laazimatun waa midka laazim ah min jihati sayidi sayidka dhinaciisa laazim bay ka tahay laysa lahu uma bannaano faskhuhaa inuu fasakho kitaabadii sayidka uma bannaano ilaa an yacjiza inuu awoodi kari waayo mooyaane addoonkii la kitaabeeyey can iladaa'i inuu iska bixiyo xoolihii lagu kitaabeeyey wajaa'izatun mid u bannaan weeye oo ka furan lilmukaatabi mukaatabka xaggiisa macnaha way u bannaan tahay inuu fasaho falahu waxaa u bannaan tarkuladaa'i inuu iska daayo bixintii la bixinayo xoolihii kitaabada wain kaana macahu ay maca almukaatabi mukaatabka maciisa haba ahaado wafaa'un wuxuu ku bixiyo xoolihii lagu kitaabeeyey kitaabadu kitaabada saxiixa ah waxa weeye laazimatun min jiha waa jaa'izatun min jiha cuquudda waa kaan horey usoo qaybinay saddex qaybood laazimatun min aarafayn jaa'izatun min aarafayn laazimatun min araf wa jaa'izatun min araf marka kitaabadu waxay soo gelaysaa nooca u dambeeya saddexaade ah laazimatun min araf wa jaa'izatun min araf waxay la rahankii oo kale xagga sayidka waxa weeye laazim bay ka tahay oo karo maxaa yeelay mukaatabkaa lagu danaynayaa laakiin xaqa xagga waxa weeye mukaatabka jaa'is bay ka tahay laakiin sayidku wuxuu fasakhi karaa uun markii uu awoodi kari waayo addoonkii la kitaabay inuu iska bixiyo xoolihii markaasuu fasakhi karaa waaya wakhtigii uu bixin lahaana la gaadhay laakiin mukaatabka xaggiisa waa jaa'is oo hadduu doono uu iskaga tegi karaaba xoolihii inuu bixiyo asagoo haysta xataa wuxuu ku bixiyo asagaa lagu danaynayaa alkitaabaةu kitaabadii laazimaة waa ka laazim min jihati sayid sayidka dhinaciisa laysa lahu sayidka uma banaano faskha ah. kitaabada inuu faskho ilaa an yacjiza inuu awoodi kari waayo mooyaane can اlأdaa'i inuu bixiyo addoonkii la kitaabeeyey can اlأdaa'i xoolihii lagu kitaabeeyey bixintooda inuu awoodi kari waayo mooyaane wajaa'izatun way u bannaan tahay kitaabadii lilmukaatabi addoonkii la kitaabeeyey falahu addoonkaas mukaatabka waxaa u bannaan tarku اlأdaa'i inuu iska daayo bixintii xoolaha wain kaana macahu haba haysto wafaaun xooluu ku bixiyo faidaa cajaza hadduu ku cajzi xukmiyo nafsahu naftiisa falisaydi sayidki waxaa u bannaan asabru inuu u dulqaato oo iska sugo intuu wax ka helayo wاlfasku inuu ku fasakho binafsi naftiisa inuu ku fasakhana xaq buu leeyahay oo wain shaa hadduu doonana biاaakim ay wuu ku asakhaya biاlxaakimi aakimkii oo xaakimkii baa fasakhaya walilmukaatabi mukaatabkiina waxaa u bannaan alfasku asna inuu fasakho kitaabadii ayaa u bannaan fi lasax hadduu addoonkii uu naftiisa ku cajzi xukmiyo waxaa looga jeedaa hadduu dhaho awood uma lihi inaan bixiyo xoolihii lagu kitaabeeyey oo iska daayo bixintii markaa sayidkii waxaa u bannaan inuu iska sabro u sabro intuu wax ka helayo waxaa kaloo u bannaan inuu fasakho kitaabadii mar alla markuu doono naftiisu ku fasakho hadduu doonana xaakimku u geenaya oo xaakimkaa mukaatabkuna asna wuu fasakhi karaa inkastoo khilaafu ku jiro walow istamhala haddii almukaataba mukaatabkii haddii uu dalbado in loo kaadiyo cinda xuluuli najmi xilligii ee la bixinayay markii la gaadho istaxiba waxaa la sunneeyey in loo kaadiyo loo sugo fain amhala hadduu sayidkii mukaatabkiisa u sugo uma dabeetana araada uu doono alfaskha inuu fasakho falahu way u bannaan tahay wain kaana macahu maca almukatab mukatabka maciisa hadduu yahay curuudun waxaa weeye badeeco lagu ganacsanaye hadduu haysto ou rabo inuu kaash u rogo oo soo caddeeyo suu lagu kitaabiye iskaga bixiyo amhalahu sayidku u kaadinayaa mukaatabkii liyabiicaha si uu curuuddaas u iibiyo fain carada yimaado kasaadun suuq xidhan oo macnaha alaabtii waxa weye laga iibsan waayo ay ka socon weydo falahu waxaa u bannaan sayidkii kolkaa anlaa yasiida inuusan ka badinin fi lmuhlati usugiddii ama ukaadintii calaa alaaati ayaamin saddex maalmood wain kaana maaluhu xoolihiisa hadday yihiin haa'iban mid maqan hadduu xoolihiisu yahayna amhalahu wuu u kaadinayaa ilaa inta uu in kaana waa hadduu yahay maalkaasi duuna marxalatayni laba geedi socod wax ka sokeeya hadduu yahay macnaha masaafatu اlqasri uu ka wa ilaa haddii kale oo uu wax ka badan gaadhayo falaa markaa u kaadin maayo ama laasim kumaha inuu kaadiyo haddii mukaatabkii uu dhaho kaadiyo markii xilligii waxoolaha uu bixin lahaa la gaadho hadduu dalbado in loo yarsugo xoogaa way fiican tahay in loo yersugo waa sunno si lagu kaalmeeyo inuu xoolihii uu ku xoroobi lahaa uu helo haddii eh, uu sayidkii mukaatabkii u sugo oo muddo uu ugu daro dabeetana uu doono inuu fasakho wuu fasakhi karaa iyadoo muddadii xataa ugu daray aysan dhammaanin xaqiisi haddii uu haysto mukaatabkii alaab uu ka ganacsanayo oo dee uu rogrogayo wuu yar sugaya si alaabtaa u iibiyo oo lacagtii oga soo saaro haddii alaabtaa ay ka iibsami weydo kasaad u dhaco kasaad waxa wey alaabtii in ay iibsami weydo oo ay dadku ayna jeclayn alaabta inay iibsadaan markaa waxaa u bannaan sayidkii inuusan muddadii uu sugayay uusan ka badinin saddex cisho hadday xoolihii mukaatabka ay maqan yihiin oo uu u sugaya ilaa intuu ka keenayo waa haddii xoolahaasi ku maqan yihiin duuna marxalatayn laba geedi socod wax ka sokeeya haddii laakiin intaa ay ka badan yihiin waxaa uma markaa waajibkamaha inuu sugo walow xalla hadduu xalaaloobo soo galo annajmu xilligii xoolaha la bixinayey walxaal huwa mukaatabkii haa'ibun uu maqan yahay falisayidi sayidkii waxaa u bannaan alfasqu inuu fasakho falow kaana lahu maalun hadduu haysto xoolo xaadirun oo jooga faliisa lilqaadi qaadigii uma bannaano aladaa'u inuu ka bixiyo minhu xoolahaas haddii xilligii xoolaha la bixinaya la gaadho isla markaa mukaatabkii uu maqan yahay beledkii ka maqan yahay sayidkii waxaa u bannaan inuu fasakho maadaama uu gaabiyey addoonkaas mukaatabka ah oo iska maqan yahay xilligii la bixin lahaa xoolihii haddii haddaba xoolo beledka ay u joogaan qaadiga uma bannaano inuu xoolaha ka bixiyo maxaa yaele waxaaba karta inuu fasakhay caqdigii kitaabada intuu maqnaa waxaa kaloo dhici karta inuu naftiisa ku cajiso xukmiyo uusan doonaynba inuu xoroobo maxaa yaele mar qaarkood maba rababa inuu eh, xornimadii uu helo sababtoo ah de masaalix baa ugu jirta addoonnimadoo maalan eh, eh, infaaqa iyo biilka uu ka helaya sayidka iyo wax la mida ah. marka waxaaba laga yaabaa inuusan jeclaynba inuu xornimo uu helo marka ku degdegi maayo qaadigu walaa tanfasiku fasakhi mayso kitaabadii bijunuuni lmukaatabi mukaatabka waalidiisa ku fasakhi mayso hadday kitaabo saxiixa ahayd maxaa yeelay caqdi kasta oo laazim min axadi طarafayn a kuma fasakhmo labadii caqdiga wada gashay mid ahaan hadduu waasho sida rahanka oo kale lakiin cuquudda jaa'iza min aarafayn cuquudda labada dhinac ka furan sida wakaalada iyo qiraadka iyo ayaa ku fasakhma waalida labada mutacaaqid mid ahaan labadooda hadee waashaan wayuaddii wuu bixinayaa kolka ayada ah alqaadi qaadigii markuu u waashay mukaatabkii wuu bixinayaa xoolihii lagu kitaabeey in wajada hadduu helo lahu lilmukaatabi mukaatabkii wuu helo maalan xoolo isagaa markaa mas-uul ka noqonayo meeshiisii gelaya oo wilaaya alcaama ayuu markaa kaga bixinaya walaa tanfasix ku fasakh mayso kitaabadii bilxajri shari la sharay mukaatabkii walaa bijunuuni sayidi iyo sayidkii waali u waashay ku fasakhi mayso waaya wayadfacu wuu u dhiibayaa mukaatabkii xoolihii lagu kitaabeeyey ilaa weliyihi weliyi sayid sayidka weligiisii buu udhiibayaa markii u waashay walaa yactiqu ku xoroobi mahayo bidafci dhiibidu u dhiibo ilayhi ila sayid اlmajnuun sayidkii waashay inuu u dhiibo ku xoroobi mahayo maxaa markaas ayada ah sayidkani waxa weeye waxa weeyaan waa qaasir markaa lama dhiibi karo waa inuu qofka weliga u ah uu dhiiba walow qatala hadduu dilo mukaatabkii sayidahu sayidkiisi hadduu dilo faliwaariihi dhexlihiisii wuxuu xaq u leeyahay waariihi waarii sayid sayidka kii dhexlayay wuxuu xaq u leeyahay qisaasun inuu ka qisaasto addoonkii mukaatabka ee dilay fain cafaa hadduu ka cafiyo qisaastii oo calaa diyatin mag uu ku cafiyo ow amase qatala uu dilo mukaatabkii sayidkiisii khaطa'an yani gaf uu ku dilo akhadahaa magtii uu ka qaadanayaa mima macahu mukaatabka wuxuu haysto oo xoolaha uu shaqeeyey intaynan waxa weeye jinaayadani dhicin ama kadibba xoolaha uu hayuu ka qaadanaya hadduu mukaatabkii uu dilo ee sayidkiisii kii sayidka dhexday xaq u leeya inuu ka qisaasto mukaatabka hadduu iska cafiyo markuu cafiyo ama dilkubuu ahaa dil khata ah oon qisaas waajibinaynin oo mag waajibinaya magtii wuxuu ka qaadanayaa xoolaha uu markaa mukaatabku gacanta ku hayo fain lam yakun haddii xoolo uusan gacanta ku jirin ay fain lam yakun fii yadihi maalun gacantiisa wax xoolaha haddaysan ku jirin falahu ay faliwaaridi sayidii sayidkiisa kii dhexdayay wuxuu xaq u leeyahay tacjiizuhu tacjiizu mukaatab mukaatabka inuu ku cajiiso xukmiyo ayuu xaqu leeyahay tacjiiska lagu sheegay waa inuu dhaho xakamtu bicajzika waxaan xukmiyey inaad yani caajis tahay oo dee xoolihii aadan bixinayn wixii hadda ka dambeeya waaya wuu ku cajis xukmin karaa waaridkii marka wuxuu dhihi karaa maanta laga dambe wixii ka dambeeya waxaa tahay addoon kitaabadiina halkaas ku dhammaatay waaya aw amase qaaca wuu jaray qaaca wuu gooyey almukaatab mukaatabkii arafo iyo arafa sayidii sayidkiisa xubin ka mid ah xubnihiisa ayuu ka gooyey faاqtiصaasuhu mukaatabka in laga qisaasto wadiyatu iyo magtii oo laga qaato xubinta uu ka gooyey sayidkiisa kamaa sabaqa sidayna soo dhaaftan weeyaan ee dilkiisii nagu soo dhaaftay tartiibkii nagu soo dhaafay iyo tafsiilkii nagu soo dhaafay ma halkan imaanaya oo haddii dilku yani qacigaas uu ahaa camdi waa laga qisaasaya hadduu kha ahaana ama uu cafiyo qisaastii magtii wuxuu ka qaadanaya xoolaha uu gacanta ku hayo hadduusan xoolahayninna uu ku cajsi xukmin karaa wahaakada walow qatala hadduu dilo mukaatabkii ajnabiyan ajnabi hadduu dilo ajnabi waxaa loo jeedaa nin aan sayidkiis ahayn ninkuu doonaba ha ahaado awamase qaacahu gacan buu ka gooyey ama xubin buu ka jaray fa cufiya dabeetana waa lagu cafiyey mukaatabkii calaa maalin xoole ayaa lagu cafiyey awamase kaana wuxuu ahaa dilka uu dilay ajnabiga khaطa'an gaf buu ahaa akhada wuu ka qaadanayaa mima maahu mustaii manaa qofkii mutaysanayey wuxuu ka qaadanayaa magti mima macahu wuxuu mukaatabku hayo wa mima sayegsibuhu iyo waxa uu shaqaysan doono alaqala buu ka qaadanaya kolba kii yar min qiimatii mukaatabka qiimihiisa iyo walarshi iyo magdhowga kolba kii yar buu ka qaadanayaa hadduu nin ajnebi ah uu mukaatabkii dilo ama uu xubin ka jaro oo markaa lagu cafiyo xoolo ama dilkaas ama qacigaasi uu ahaa khaa marka waxaa magtii laga qaadanayaa xooluhu gacanta ku hayo iyo xooluhu dib ka shaqayn doono inta laga qaadanayan waxaa weeye laba midkii yar qiimihiisa iyo magdhowga jinaayada uu geystay kolba kii yar ayaa laga qaadayaa fain lam yakun macahu hay aduusan lam yakun macahu maa mukaata mukaadka maciisa haduusan ahayn oo waba hayan waxba hadduusan gacanta ku haynin wax xoolaaba hadduusan haynin oo wasaala uu dalbado almustaxiqu qofkii gashiga mutaystay tacjiizahu in mukaatabkii lagu cajzi xukmiyo cajazahu اqaadi qaadigii baa ku cajzi xukminaya wa biica waana la iibinayaa minhu xaggiisa biqadri اarshi magdhowga qadarkiisa ayaa laga iibinayaa fain baqiya hadduu ka soo minhu mukaatabka xaggiisii shayun wax hadduu ka soo baqiyat way ku haraysaa fiihi dhexdiisa qadarkaas alkitaabatu kitaabadii way ku harhaysaa haddii uusan xoolaba haynin mukaatabkii magdhowgaa laga qaado ninkii waxa weeye ku mutaystay arshuljinaayahaas ama magtaas uu dalbado in lagu cajsi xukmiyo cajsi xukmintan waxa wey in addoonnimadii lagu soo celiyo sidaas weeye hadduu dalbado qaadigii baa markaa ku cajsi xukminaya maxaa addoonnimada lagu soo celinaya si loo iibiyo ilan mukaatabka lama iibin karo mukaatabka iibkiisu ma asaxayo laakiin haddii addoonnimada lagu soo celiyo waa la iibin karaa marka addoonnimada lagu soo celinaya qaadigiiba addoonnimada ku soo celinaya kadibna waa la iibinayaa waxaan laga iibinayaa biqadri arsh magdhowga intuu dhan yahay ayaa laga iibinaya hadduu nis yahay hadduu rubuc yahay haddii wax ka soo hadho markaa mukaatabkii oo waxa weeye nis oo kale maalan uu ka soo hadho intaas ayay kitaabadii ku baadka ahaanaysaa intaas ayuu he shaqaynayaa dabeetana intaasa xor noqonaysa mubacad buu noqonaya marka walisayidi sayidkii waxaa u bannaan fidaauhu inuu ku furto mukaatabkaas jinaayada geystay inuu furto oo magdhowga ka bixiyo wa ibqaa'uhu markaa uu baaqi yeelo mukaataban xaalu yahay mid kitaabaysan taana way u tahay sayidkii walow actaqahu hadduu sayidkii uu xoreeyo mukaatabkii bacda aljinaayati waxyaaladii markuu geystay kadib ow abraha uu cafiyo cataqa wuu xoroobayaa walazimahu waxaana lagu leeyahay alfidaau madax furasho addoonkii jinaayada geystay ayuuba xoreeyey markuu jinaayada geystay kadib ama wuu cafiyey oo xoolihii kitaabadu ka cafiyey markaa wuu xoroobaya madax furashadii sayidkaa lagu leeyahay inuu ku furto markaa kolba kiiya qiimihiisi iyo magdhowgii walow qutila haddii la dilo almukaatabu addoonkii la kitaabeeyey haddii la dilo batalat way buraysaa kitaabadii wamaata wuuna dhimanayaa raqiiqan asagoo addoon ah maxaa kitaabada maxalkeeda meesha ka baxay markaan leenahay isagoo addoon u dhimanaya faa'idadeedu waxaa weeye sayidka ayaa wuxuu ka tago eh, ku qaadan doonaa milki bixukmi اlmilki yacni waa xoolihii sayidkiisi waa xoolihii addoonkiisii saasuu ku qaadanaya dhaxal ku qaadan maayo welisayidihi sayidkiisii wuxuu waxaa u sugnaaday qisaasun qisaas calaa qaatilihi kii dilay uu ku leeyahay calaa qaatilihi qaatil mukaatab mukaatab kii dilay uu ku leeyahay almukaafi ee uu dhigmay ee dhigiisa aha wailaa haddii kale uusan mukaafi u ahayn falqiimatu qiimihii mukaatabka ayaa markaa yani waajibaya haddii laba dilaba ninkii mukaatabka ahaa sayidkiisa uu ka qisaasan kara hadduu yani camdi u ahaa isla markaas kaa dilay uu u dhigmo mukaatabkii addoon u yahay maalan haddii laakiin uusan u dhigminoo nin xora u ahaa ninkii dilay ama dilku aan cabdi uusan ahaynoo khada u ahaa markaa qiime ayaa waajibaya qiimihii mukatabkamaa la bixinaya ilan waa addoone wayastaqilu mukatabkii wuu la keli noqonayaa bikulli tasarufin tasaruf walba tasarufkaasoo laa tabaruca fiihi wax tabarucah ah. uusan ku sugnayn yacni bilaash bixin weeye tabaruca walaa khaطara khatara aysan ku sugnayn wa ilaa haddii kale oo tasarufkii tabaruc ama khatari ay ku sugan tahay falaa la keli noqon maayo tasarufaadka mukaatabka halkan ku tilmaamayaa oo mukaatabku wuu tasarufaya xoolihii wuu ku shaqaynayaa laakiin waxaa loo ogol yahay uun tasarufaadka bilaashbixin aysan ku jirin khatarna aysan ku jirin bilaashbixintu waa sida sadaqadii iyo cafiskii wixii la midka ahaa khatartan waxaa looga jeedaa sida inuu amaah bixiyo ama uu e, dayn uu wax ku iibiyo taas looma ogolo waayo maadaamuu addoon yahay tasarufaadkiisu maslaxay ku dhisanta wayasixu asaxayaa wixii aan soo sheegnay ee loo diiday ee bilaash bixintii iyo tasarufaadkii khatarta ku sugnayd biidni sayidii sayidkiisa hadduu fasaxo fi ladhari muctaba haddaan qabanno maxaa sayidka xaqiisa ayaan u diidayn hadduu sayidkii u saamaxo waa loo ogolaanaya walow hadduu iibsado mukaatabkii man qof yactiqu ku xoroobaya calaa sayidii sayidkiisa saxa waa ansaxaya fain cajaza hadduu awoodi kari waayo mukaatabkii wasaara uu noqdo lisayidii sayidkiisii uu yacni wasaara wuxuu soo iibsaday uu u ahaaday lisayidii sayidkiisii cataqa markaa wuu xoroobayaa hadduu soo iibsado addoon yacni sayidkiisa ku xoroobaya oo asalkiisii ah ama farciisa inankiisu soo iibsado addoona maalan inankii sayidkiisu addoon uu soo iibsaday way asaxaysaa waxay mukaatabka markaa askale hadduu markaa awoodi waayo xoolihii kitaabada iska bixiyo oo addoommoobo oo adoonkii uu soo iibsaday sayidkiisa ka xoroobayey uu sayidkii yeesho markaasuu xoroobaya maxaa yidhi markaasuu soo galay milkigii sayidka aw amase ishtaraa wuu u iibsaday man qof yactiqu ku xoroobaya calayhi asaga laftirkiisa ku xoroobaya lam yasixa ma asaxayo iibsigaasi bilaa idnin idlan'aan sayidkiisa oon idmin ma asaxayo wa biidnin inuu u fasaxo fiihi shiraagaasna alqowlaan labadii qowl baa ku sugan ee na soo dhaafay tabaruciisa qowlkii lahaa wuu asaxaya qowlkii lahaa ma asaxay laakiin adharku wuxuu ahaa inuu asaxayo wayasixu biidni sayidi fi ladhar waa kii lahaa marka sida asaxaana hadduu u fasaxo addoonku xoroobaya inuu soo iibsado way asaxaysaa fain saxa haddaba hadduu asaxo inuu mukaatabku soo iibsado qof ku xoroobaya takaataba wuu ku kitaaboobayaa calayhi mukaatabkii wuu ku kitaaboobayaa takaatab uu ku kitaaboobaya calayhi cala almukaatab mukaatabkii yuu ku kitaabooya waxaa looga jeedaa hadduu addoonnimo ku soo laabtana addoon buu ahaanaya hadduu xoroobana wuu la xoroobaya mana iibin karo walaa yasixu ma asaxaya ictaaquhu kaas uu soo iibsaday addoonkaa inuu xoreeyo ma bannaano walaa kitaabatu inuu kitaabeyana ma bannaano biidnin idan inuu ku kitaabeeyo walaa yasixu ma asaxaya ictaaquhu ictaaqu lmukatab mukatabki inuu addoon xoreeyo ma bannaano walaa kitaabatu inuu addoon kitaabeeyana ma bannaano biidnin idan uu u fasaxay sayidkiisa xataa inuu ku kitaabeeyo ama ku xoreeyo ma bannaano cala madhabi muctamad haddaan qabanno maxaa yeel walaa baa ka dhalanaya hadduu addoon xoreeyo walaa baa ka dhalanaya asna ahla ooma aha walaagii maxaa yeel asagii baaba addoona faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii mushaarakaةi اlkitaabati اlfaasidati aلصaxiixata wa mukhaalafatiha lahaa kitaabadii faasidka ahayd wadaagay la wadaagayso kitaabadii saxiixayd iyo waay ku khilaafayso waay ku waafaqsantay waay ku khilaafayso iyo farqi udhexeeya kitaabadii baailada iyo kitaabada faasidadah kitaabada baailada ah waa kitaabada sayidka kitaabeeyey uusan ahal u ahayn maala waa majnuun ama waa sagiir ama kii la kitaabeeyeyba yaan ahal ahayn ama waa majnuun ama waxa weye waa waa sagiir ama wax la mid a ah. faasidadana waxa weeye suu mualifka noo tilmaami doono waa kitaabada shardi faasida uu soo galay ama cuwad faasid ah sida khamriba lagu kitaabeeyey ama ajal faasid ah taasaa waxaa la yidhahdaa kitaaba faasida ah. marka way ka sahlan tahay tii baadilada axkaam bay la wadaagtaa marka kitaabadii saxiixa ahayd waxay kaloo la wadaagtaa alcidqu bisifa ama altacliiqu bisifa ay axkaam la wadaagtaa labadoodana waxbay kaga duwanta kitaabada saxiixa ah waxay la wadaagtaa shan masalo tacliiq bisifana waxay la wadaagtaa afar masalo waxayna ku khilaafaysaa labadooda dhowr masalo intaba mualifka noo tilmaami doona alkitaabaة اfaasidu kitaabadii faasidka ahayd liari liajli hari shardi awgii faasid u ahayd aw ciwadin ama ciwad sababtii faasid u ahayd aw ajalin ama ajal ajalkaasoo faasidin faasid ah faasidin waxaad u celinaysaa shardigaas ama iyo ciwadka iyo ajalkaas intaba waxa waa faasid hardi faasid ama ciwad faasid ama ajal faasida ka صaxiixati صaxiixadii ba tahay fi istiqlaalihi ee la madax banaanadiisa mukatabku la madax bannaan yahay wa akhdi arshi اljinaayati waxyaaro loo geystay magdhowgeeda ama gashigeed inuu qaato wa mahri shubhatin hadday gabar tahay ama addoonay tahay in waxa weeye meherkii ismoodsiinta loogu tegey ay qaadato ayadoo ay qaadanayso milkinayso ayay kala mid tahay wa fi annahu mukaatabkii inuu yactiqu ku xoroobaya biladaa'i xoolihii inuu bixiyo wayatbachu inuu raacayo kasbuhu wa fii annahu yatbacu inuu raacayo kasbuhu xoogsiisu inuu raacayo shantaa mas'alo ayay kala mid tahay kitaabadda hadday faasid tahay shardi faasida dartii ay faasid u tahay sida maalan oo kale inuu shardiyo inuu waxaa ka iibiyo sidayna soo dhaaftay hadda ka hor ama ciwad faasidah ayaaba lagu xidhay sida maalan khamri inuu ku kitaabeeyo ama ajal faasid ah mudadiiba فاسid hal نجmi buu ku kitaabay meehi laba نجmi la rabay hal xili buu ku kitaabayey intaasoo idil kitaabadii فaasid ku ahayd kitaabadii صaحيixayd ayay la mid tahay شhan masألey kala mid tahay ta koobaad inuu waxa weeye mukaatabkii la keli noqonayo wax alle wixii xoogsi ah oo uu tasarufayo oo xoolihii maamulayo taa waa kala mid in haddii jinaayo loo geysto waxya loo geysto waxyeelada gashigeeda ama magdhoweeda asagoo qaadanaya hadday haweeney tahay oo waxa wey shubha loogu tago inay meherka iyadu qaadanayso waxaa kaloo ay kala mid tahay in adaagii uu ku xoroobayo waxa weye mukaatabkii hadduu xoolihii bixiyo iyo inuu xoogsigiisii uu raacayo wax alla wixii uu shaqaystay hadduu xoroobo inuu qaadanayo xoolo ah wa katacliiqi walkitaabatu alfaasidu kitaabadii faasigeed ka tacliiqi tacliiq bay la mid tahay bisifa lagu xidho addoonkii xornimadiisii sifa lagu xidho fii arbaci masaa'il afar masale ay kala mid tahay masalada koowaad waxa weye annahu mukaatabka ilaa yactiq inuusan ku xorooben biibraa'in cafin laga cafiyo nujuumtii ama xoolihii waayo haddii waxa weeye laga cafiyo waxa weeye ka dhici mayso xoolihii waa lagu yeelanaya xoolahaas ka dhici maayaan wa tabtulu way ku buraysaa kitaabadii faasidkayd bimowti sayidii sayidkii geeridiisa ayay ku buraysaa hadduu sayidkii dhinto kitaabadii faasidka aydna way buraysaa sida tacliiq bisifa uu u burayo وتصح الوصية وصيدي وكو أصحيسا برقبته رقبة المكاتب مكاتبك قورتيس إنو دردارمو وي أصحيسا وايه كاسنا وكسدحات ولا يصرف لغسين ما إليه مكاتبك من سهم المكاتبين وحوي الضوميه لكتابي qorigoodii ay ku lahaayeen zakada laga siin maayo maadaama kitaabada faasiska aysan laazimba intaasna waxay ka shabahdaa tacliiq bصifa watukhaalifuhumaa kitaabadii faasidadahayd way ku khilaafaysaa humaa kitaabadii saxiix ahayd iyo tacliiqii labadooda waxay ku khilaafaysaa masaaishan soo socda fii ana lisayidi sayidkii inuu xaq u leeyahay fasahaa i ana sayid sayidkii inu sugnaatay faskhahaa inuu fasakho kitaabadii faasidada ahayd mar alla markuu doonuu fasakhi karaa kitaabada saxiix waxayna soo dhaaftay inay xaggiisa laazim ka tahay ousan fasakhi karin laakiin kitaabada faasidka uu fasakhi karaa qowl iyo ficil buu ku fasir karaa ficil buu ku fasir karaa wuu iibin karaa qowl buu ku fasir karaa wuxuu dhihi karaa abdaltu kitaabatak ayuu dhihi karaa wa annahu sayidkii laa yemliku inuusan milkinaynin maa ya'khudu wuxuu ka qaadanayo addoonkii mukaatabka wuxuu ka qaadanayo milkin maayo bal iskaba dhaaf yarjicu almukaatab mukaatabkuu kula noqonaya bihi maalkaa uu ka qaaday sayidkiisu in kaana hadduu yahay sayidkii kula noqonayaa mutaqawaman hadduu mutaqawam yahayna wuxuu kula noqonayaa qiimihiisii wahuwa sayidku yarjic wuxuu kula noqonayaa calayhi cala mukaatib mukaatabkii biqiimatii qiimaha mukaatabkii ayuu kula noqonaya macnaha sayidkuna wuxuu ka qaadanayaa qiimihii mukaatabka qiimihiisi asagaa la qiimaynaya yowma alcidqi maalintii uu xoroobay qiimuhu marayey ayuu ka qaadanayaa asaguna xoolihii uu siiyey sayidka ayu kala soo noqonaya fain tajaanasaa haddaba labadaa xoolo xoolihii sayidku uu mutaystay iyo xoolihii addoonku uu mutaystay hadday labada qiimo isku dhigmaan fa aqwaalu taqaasi aqwaashii isu tuuridda ayaa halkan imaanaysa wayarjic wuu kula noqonayaa saaxibu اlfadli midka dheeraadka u saaxiibka bihi bilfadli fadligii ayuu kula noqonaya kii kale waxaa looga jeedaa haddii addoonkii mukaatabka xoolihii lagu kitaabeeyey uu iska bixiyo ma milkinaya sayidkii addoonkii wuu soo ceshanaya xoolaha uu bixiyey sayidkiina wuxuu ku yeelanayaa addoonkii qiimihiisa maalinta uu xoroobay hadday haddaba labada xoolo ay isku mid yihiin isku jinsi ay yihiin oo maalan lacag iyo lacag ay yihiin taqaasi baa meesha iman kara taqaasi waa maxay in laisu tuuro oo wixii dheeraad ahana ti laisu gooyo wixii dheeraad aha labada qiimana waxaa weeye kii dheeraadka iska laha la siiyo tusaale ahaan addoonku sayidkiisa wuxuu ku kitaabayey labiyo tobanku addoonkiina wuxuu bixiyey tobanku tobankaa kun sayidkiima milkinayo inuu soo ceshan lahayd soo maha intuu soo ceshan lahaa waa dayn iyo daynah eh. waxaa weeye halaisku tuuro labadii daymood intay isu dhigmayeen toban kun iyo toban kun halasku tuuro labada kun ee dheeraadka ah ee sayidku leeyahayna addoonkaas ka bixiyo saas wey taqaasi lagu sheegay fain tajaanasaa haddii labadii qiimo ay isku nooc yihiin fa aqwaalu taqaasi aqwaasha isku tuuridda ayaa halkan imaanaysa wayarjic wuu kula noqonayaa saaxibu lfadli ka dheeraadka u saaxiibka ah bihi fadligii buu kula noqonayaa qultu waxaan idhi haddaan imaam nawowi ahay raxmat ullaahi tacaala waxaa ugu xoog badan ugu asaxsan suquudu axadi daynayn labadii dayn mid ahaan inuu ku dhacayo bilaakhari kii kale oo isku labadii dayn inay isla dhacayaan intay iskaga midka yihiin ridan raalli ahaansha la'aan waaani qowlka labaadna waxaa weeye suquuduhu inuu diinkii ku dhacayo biridaahuma labadu hadday raalli ka yihin labadii qofee diinta isku lahaa waaalia qowlka saddexaadna waxa weyaan suquuduhu in labadii daymood ay ku dhacayaan birida axadiha midkood hadduu raalli ka yahay waraabica ka afraadna laa yasqudu waxa weye wax deyn oo dhacaysa oo taqaasi ku dhacaysa ma jirto taqaasiga lagu sheegaya waxa weeye laba qof oo deyn isku leh oo labada deynna ay isku mid yihiin in labadii deyn la isku tuuro maxaa wax faa'ido ay faa'idaynaysa ma jirto in lacagihii ay kala qaataan haddana aysa siiyaan ml haddaad qof boqol door ku leedahay isagoo boqol door ku leeyahay isku tur wey labadii deen isku tur faa'iide ma samaynayso eh, inaad dhahdo boqolkii adna isii adna boqolkii keen kadib haddana is siisaan wax macnay samaynaysa ma jirto cabadka badhooda marka taqaasiga aqwaal baa ku sugan qowlka ugu xoog badan waxa wey labadii dowlad way isku dhacayaan ayagoo labada qof aysan xataa raalli ka ahayn waa laisu tuuraya way isgoosanayan labadii deemood waayo hadday isku jins yihiin isleeg yihiinna qowlka labaadna wuxuu leeyahay haday labadooda raalli ka yihin labadii qof ee deenta isku lahaa markaasay dhacayaan qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay haduu midkood raalli ka yahay qowlka afraadna wuxuu leeyahay mama dhacayaam labadii deyn isku dhici mahayaan maxaa yeele waxay noqonaysaa baycu deyni biddeyn taasina waa mamnuuc fain fasakhaha kitaabadii faasiga hadduu fasakho asayid sayidkii falyushid markhaati ha u sameeya fasakhaas faluadda almaala haddii addoonkii mukaatabkaa xoolihii uu bixiyo oo faqaala sayid sayidku dhaho kuntu waxaan aha fasakhtu mid fasakhay fa ankara uu dafiro sayidkii adaagaas uu dafiro udiq acabdu adoonkii baa lagu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa hadday isku qabtaan sayidkii iyo mukaatabkii xoolihii lagu kitaabeeyey inuu bixiyey mukaatabkii inuusan bixinin markaa waxaa lagu rumaynayaa sayidka ayaa dhaartiisa laguadoonkaa dhaartiisa lagu rumaynaya fain fasakhahaa haddii uu fasakho kitaabadii faaskeeda sayid sayidka falyushid markhaati u sameeyo falow adda almaala hadduu mukaatabkii oolihii biiy aqaala sayid sayidkudh kuntu waxaan ahaa asaktu mid asay wuxuu hi intaadan xoolaha bixinin baaban fasakhay faankarahu addoonkiina uu dafiro dhaho maadan fasakhin sudiq alcabdu addoonkii baa lagu rumeya biyamiini dhaaftiisa maxaa yele waxaa asal ah inuusan fasakhin ayaa asal ah alaslu cadam alfask wal asaxu muctamad waxa wey butlaanu fasidin kitaabadii fasidka inay ku buriyeyso bijunuuni sayid sayidka waalidiisa wa iqmaa'ihi miirdubalkiisa walxajri calayhi iyo sharitaankiisa la sharo inay ku buriyeyso ayaa asal ah oo waxyaabahan dhan waxa weeye kitaabadii laazimka ah ee kitaabadii saxiixeed mid ku burayn laakiin tan faasidka ay ku buraysaa waxyaabay kaga duwan tahay kamid tahay kitaabadii saxiixa kitaabada faasidka kitaabada saxiixa kaga duwan tahay waaya laa bijunuun cabdi addoonka waalidiisa laakiin ku buri mayso walow idacaa haddii uu sheegto addoonkii kitaabatan kitaaba hadduu sheegto in la kitaabeeyey fa ankarahu uu inkiro sayidu sayidkiisii aw mase waaridhu dhexlihiisii sudiqaa waxa weeye sayidka ama waaridkiisa labadaasaa loo rumaynayaa wayaxlif wuu dhaaranayaa alwaariu dhaxlihii calىa nafyi اlcilmi inuusan ogeyn buu ku dhaaranayaa addoonkii wuxuu sheegtay inuu sayidkiisii kitaabeeyey sayidkiina wuu beeniyey ama sayidkii muunu noolayne dhaxlihiisii ayaa nool oo beeniyey arrinkaas marka sayidka iyo waaridkaas ayaa lagu rumaynaya dhaartooda maxaa waaa asal ah cadam اlkitaaba saas asal ah marka waaridkii markuu dhaaranayo wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi اlcilm ilan waa ficlu اlhayr nafyu ficli اlhayr buu ku dhaaranaya inuusan ku kitaabayn marka calalbati ku dhaaran maayo wuxuu le calaa nafyi اlcilm ma ogeyn buu leeyahy sayid inuu sayidkaagii uu ku kitaabeeyey sayidkaagii ama muwaridkaygii inuu kitaabeeyey ma ogi buu leeyahy saas ku dhaaranaya walow ikhtalafaa hadday isu khilaafaan sayidkii mukaatabkii fii qadri nujuumi nujuumta waa xoolihii lagu kitaabeeyey qadarkiisa hadday isku khilaafaan aw sifati ama sifada nujuumtaas nooceeda hadday isku khilaaفaan markhaatina uusan jirin taxaalafaa way laba laba dhaaranayaan mid walba laba jeer buu dhaaranaya marna wuxuu ku dhaaranaya ibaat waxa uu sheeganayo inuu sugo marna wuxuu ku dhaaranaya nafyi waxa khasmigiisa uu sheeganayo inuu diido meesha ka saaro marka way laba laba dhaaranayaan uma dabeetana in lam yakun hadduusan ahayn sayidkii qabada mid guddoomay maa yadaciihi waxa uu sheeganayo sayidku hadduusan gudoomin lam tanfaskh ilkitaabatu kitaabadii ma faskhmayso iax kitaabadii fasakhi mayso bal iskaba dhaafa in lam yatafiqaa haddaysan ku heshiinin sayidkii iyo mukaatabkii calaa shayin wax haddaynu ku heshiin faskh alqaadi qaadigaa fasakhay marba haddi laisu qabtay xoolahii laisku kitaabiyey qadarkoodii ama sifadoodii xoolihii inuusan guddoomin waxaa weeye haddayna waxba ku heshiinin qaadigii baa markaa fasakhaya wain kaana hadduu ahaa sayidkii qabadaho mid guddoomay amukatabkii inuu dhaho bacdulmaqbuudi wixii aad guddoontay barhkii wadiicatun waa ammaano aan kugu ammaanaystay cataqa wuu xoroobaya warajaca wuu ku laabanayaa huwa mukaatabkii bima addaa wixii uu idil ayuu kula noqonayaa sayidkii wasayidu sayidkiina warajaca sayid sayidkiina wuuu kula noqonayaa mukaatabkii biqiimatii qiimihiisa waqad yataqaasaani waxaa la arkaa inay isla goostaan ama isu tuuraan labadii xaq haddii laakiin uu guddoomay wixii uu sheeganayey sayidku intuu sheeganayey hadduu guddoomo mukaatabkii inuu dhaho xoolihii aan kuu dhiibay ma aha in xoolihii kitaabada say u dhannaayeen barh ba ahaa barhna wuxuu ahaa wadiico ammaano xoolaan kugu ammaanaystay ba ahay ee barhka anigaa iska leh horta mukaatabki wuu xoroobayaa wixii uu bixiyena wuxuu kula noqonayaa sayidkii sayidkii u ka soo ceshanaya wuxuu bixiyey sayidkiina wuxuu leeyahay addoonkan qiimihiisa adoonkan qiimihiisa maalintuu xoroobay qiimihiisii ayuu yeelanayaa waxaana dhici karta in lasla tuuro qad yataqaasaan adayda isku mid yihin labadii deemood saan hore usoo sheegnay walow qaala hadduu dhaho kaatabtuka waan ku kitaabeeyey waxaa dhahaya sayidkii walxaal ana anigoo majnuunun waalan aw mase maxjuurun calaya la ii sharay oo maala safah ama falas la ii sharay faankara alcabdu addoonkiina wuu dafiray maadan waalayn buhi markaad i kitaabeynaysa udia waxaa lagu rumaynayaa sayidu sayidkii dhaartiisaa lagu rumaynaya in curif haddii la garto sabqu madacaahu waxa uu sheeganayo inuu horay u dhacay ama uu hormaray haddii la ogyahay sayidki wuxuu idhi markii aan ku kitaabaynayey waan waallaa buu idhi ama waa la ishtaray buu idhi oo nin maxjuur calayhi baan ahaa oo dee muطlaqu tasaruf baan ahayn saa darteed kitaabadaas waa baailba addoonkiina arrinkaa wuu beeniyey wuxuu idhi markaad i kitaabaynaysay waxa weeye waad miir qabtay maxjuur calayhi maadan ahayn sayidka ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waase goorma haddii la ogaa in waxaan uu sheeganayo inuu horay u dhacay bimacnaa ninkan inuu horay uwaashay waa la ogaa waali un inay soo martay mar waa la ogaa ama mar un in la xajriyo waa la ogaa markaas jaanibkiisu arrinkaas ku xogaysanaya haddii laakiin aan la ogeyn wa ilaa haddii kale oon la ogeyn inuu waxaan uu sheeganayo uu horay u dhacay sabquhu falcabdu addoonkii markaa la rumaynaya maxaa yeeley addoonka jaanibkiisa markaa xoog badan maxaa yidh alaslu اlcadam asal buu asagu haysta alaslu cadam اljunuun waalaslu cadam اlxajr saasa asal ah marka sayidkii markaa la dhegaysan maayo walow qaala hadduu dho asayidu sayidkii wadactu waan kaa dejiyey canka adiga xaggaaga annajma alawal xoolihii u horreeyey ama qaybtii u horraysay xoolahayda ayaan kaa dejiyo aw mase qaala u dhaho albacda barh baan kaa cafiyey fa qaala u dhaho mukaatabkii bal iskaba dhaafe alaakhira kii u dambeyey baad iga cadfisay markuu yidhi annajm اlأwal saas ugu jawaabay amase alkulla wadacta alkulla dhammaan waad iga cafisay markuu yidhi bar baan kaa cafiyey saas ugu jawaabay sudiqa marka waxaa lagu rumaynaya asaydu sayidkii waa lagu rumaynaya dhaartiisa maxaa asagaa garanaya iraadadiisa iyo ficilkiisa asagaa garanaya marka asagaa la dhaarinaya walow maata hadduu ka dhinto qof can ibnayni laba inan wa cabdin iyo addoon faqaala uu dhaho addoonkii uu ku dhaho labadii inan uu ku dhaho kaatabanii waxa ay kitaabiyey abuukuma aabbihiin fain ankaraa hadday labadaa inan ay inkiraan subdiqaa dhaartooda lagu rumaynaya wain sadaqaahu haddii ay addoonkii u rumeeyaana fa mukaatabun fahuwa mukaatabu mukaatab wey fain actaqa axadumaa midkood hadduu uu xoreeyo nasiibahu nasiibkii ku lahaa addoonkaas falasaxu muctahid waxa wey laa yactiqu xoroobi maayo bal iskaba dhaafi yuuqaf waa la joojinaya fain addaa hadduu bixiyo nasiiba alaakhari kii kale qaybtiisii hadduu iska bixiyo cataqa kullu dhammaanti wuu xoroobaya wa walaahu walaagiisana waxaa iska lilabi aabbihi wain cajiza hadduu awoodi kari waayo kii kale nasiibkiisi inuu bixiyo quwima waa la qiimayn doonaa baaqigii cala almuctiqi kii lagu qiimayn doonaa in kaana hadduu yahay muusiran hodan nin xoolale hadduu yahay wailaa haddii kale uusan hodan ahayn oo nin mucsira u yahay fa nasiibuhu kaa waxa weeye xoreeyey mukaatabka qaybtiisa ka xoreeyey nasiibkiisu xorun xor weeye walbaaqi intii soo hadhay minhu mukaatab ka soo hadhayna qinnun waa addoon lilaakhari kii kaleo addoon u noqonaya qultu haddaan nawi ahay waaan le waxaan idhi bal iladharu muctamad waxaa weeye alcidqu inuu xoroobayo nasiibkii kaa xoreeyey isla markaaba uu xoroobayo ayaa muctamada wallahu aclam nin baa ka dhintay laba inan iyo addoon adoonkiibaa labadiina wuuu ku yidhi aabbihiinbaa kitaabeeyey aabbihiinbaa ay kitaabeeyey waan eegaynaa hadday arrinkaas tafiraan ayagaa dhaartooda lagu rumaynaya maxaa waxaa asal ah in aan la kitaabayninba asal ah asalkiibay haystaan haddii ay u rumeeyaanna mukaatab buu noqonayaa haddii haddaba midkood qaybtiisii uu xoreeyo odha anu qaybtii aan kugu lahaa waabaan ku xoreeyey markaa ma xoroobayuu leeyahay imaamu raafici ee qaybtaa waa la joojinayaa dabeetana waan eegaynaa inuu qaybtii kii kale uu iska bixiyo hadduu qaybtii kii kale uu bixiyo dhammaantisaas ku xoroobaya walaagana waxaa yeelanaya ama xigaaliysiga aabbihii baa yeelan aabbahood labadaa inan aabbahood baa yeelanaya kadibna ayaa ka dhalaya aabbahoodii dhintay weyaan kadibna ayaa ka dhalaya cusubay kaga dhaxlayaan haddii uu nasiibkii kii kale uu iska bixin kari waayo oo awoodi kari waayo markaa qaybtii kale waa lagu qiimaynaya muctiqi kii xoreeyey qaybtiisii ayaa lagu qiimaynaya hadduu hodan yahay uu iska bixin karo oo siraayu ku xoroobaya haddii laakiin mucsiru yahay ousan iska bixin karin kaas xoreeyey qaybtiisi inuu xoroobaysa intii kalena addoon buu noqonaya kii kale imaam nawowi ka daba tego wuxuu idhi maye mar hadduu midkood qaybtiisa xoreeyey markaabuu xoroobaya loo sugsugi maayo waaya ka kale hadduu qaybtii iska bixiyana waxa weeye uu wada xoroobaya hadduu iska bixin kari waayana markaa tafsiirkiina soo dhaafay baa imaanaya wain sadaqahu hadduu u rumeeyo axadumaa midkood fanasiibu nasiibkiisa mukatabun mukaatab weeye wanasiibu اlmukadibi kii beeniyey nasiibkiisana qinun addoon weeye fain actaqahu hadduu xoreeyo almusadiqu kii u rumeeyey falmadhab muctamed waxaa weye anahu mukaatabkii annahu shaniye yuqawama in lagu qiimaynaya mukaatabkii calayhi dushiisa in kaana musina hadduu hodan yahay wuxuu yidhi haddii labadii inan ee aabbood ka dhaxlay mukaatabka midkood uu u rumeeyo oo dhowr run baad sheegaysa aabbahaana wuu kitaabeye kaa nasiibkiisa waa mukaata kii kan lagu beeniyey wuui been baad sheegaysaa kii beeniyey nasiibkiisu addoon buu noqonaya kii u rumeeyey nasiibkiisana mukaata buu noqonaya marka haddii uu xoreeyo kii u rumeeyey markaa siraayuu ku wada xoroobaya dhammaantii waa la qiimaynayaa intii kalena inti kii kale nasiibkiisana waa la qiimaynaya qiimihiisa ayuu u celinaya kii xoreeyey waa hadduuse hodan uu yahay saasuna adoonku wada xoroobaya haddii laakiin uu mucsir yahay intii kale addoon buu ahaanaya kii kale kitaabu ummahaati اlawlaad awlaadda hooyooyinkood ayuu kitaab yahay awlaadda halkan la sheegayo waxaa weeye awlaaddii sayidka yacnii waxa weeye addoommihii waxa weeye uu ka wada dhashaday sayidku mustawladana waa la dhahaa umulwaladna waa la dhahaa marka umulwaladka waxa lagu jamcinaya ummahaat اlawlaad waaya taasaa looga jeedaa marka addoontii sayidkeedii wala dashaday ayaa looga jeedaa waxaana asal u ah baabkan xadiidka nebigu yhi alayhi الsalaaةu wasalaam ayuma amatin waladat min sayidiha fahiya xuraة can dubrin minhu addoon kasta oo sayidkeedii uu ka wala dashaday xor weeyaan can dubrin minhu yani xagga dambe markuu dhinto bimacna ayay xoroobaysa raasamaad ka xoroobaysa xadidka ibnu maaja ayaa wariyey waaya wuxuu idhi ida axbala hadduu uureeyo amatow addoontiisa nin muslima ayaa addoontiisa uureeyey fawaladat dabeetana waxay dhashay mid nool ow amase meyitan mid dhintay bay aw amase maa tajibu fiihi guratun waxay qura ku oo suuro bini aadan leh cataqad way xoroobaysaa addoontaasi bimowti sayidi sayidka geeridiisa ayay ku xoroobaysaa waaya haddii sayidkii addoontiisii uu uureeyo oy markaa ilmo nool ama ilmo dhintay u dhasho ama waxa weeye wax suuro bini aadan leh oo waxa weye quro ay ka waajibayso quro waxa weeyaan waa wixii nagu soo dhaafay kitaab aljanaayaat ee waxa weeye magdhowgii ilmaha yarka ee waxa weye hooyadii laga soo tuuro wey wax suuro bini aadan leh hadday dhasho oy quro ka waajibayso markaa way xoroobaysaa hadduu sayidkeedii u dhinto bimacnaa umu walad bay noqonaysa waxayna ka xoroobaysaa min ra'si ilmaal sida noo imaan doonta markuu sayidkeeda dhinto way xoroobaysa waxaana taa daliil u ah xadiidkii ama aarkii bayhaqi u ka soo saaray ibnu cumar umulwaladi actaqaha waladuhaa buuri umwaladka waxaa xoreeyey waladkeedii walow kaana saqdan hadduu doono dhicisba ha ahaadee aw amase axbala wuxuu ureeyey amata hayrihi qof kale addoontiibuu ureeyey binikaaxi nikaax uu ku ureeyey falwalad waladkii raqiiqun addoon wey walaa tasiiru ma noqonayso umma waladin ummu walad u noqon mayso waladkiisa hooyo u noqon mayso oo mustawlado ma noqonayso idaa malakahaa hadduu milkiyo ou dib ka yeesho oomase axbala wuxuu ureeyey amata hayrihi hayrkii addoontiisuu ureeyey bishubhatin shubhu ku ureeyey falwaladu waladkii xurun xor weeye walaa tasiiru noqon mayso umma waladin umma walad noqon mayso idaa malaka hadduu milkiyo fi اladhari muctamad haddaan qabanno haddii uu nin uu ureeyo addoon uu iska leeyahay nin kale ama zinaha ku ureeyo ama wuxuu addoon u noqonayaa ninkii iska lahaa addoonta ninkii iska ayuu waladkaasina addoon u noqonaya bilijmac culamada arrinka wa isku waafaqsan yihin maxaa weladku hooyadii wuxuu ku raacaa xagga addoonnimada iyo hee xagga xornimada gabadhaas addoonta ah ee weladka u dhashayna waxa weeye ma noqonayso umuwelad uma noqonayso ninkaa ureeyey hadduu dib ka yeesho ataa xataa hadduu dib ka yeesho umuwelad uma noqonayso maxaa yeelay markay waxa weeye umuwelad ay noqonayso waxaa shardi ah qofkaa ureeyey in ay addoon u tahay oo asagu uu leeyahay sayid inuu u yahay ayaa hardi oo ah. milkigiisa ay uur ku qaato taasa hardi ah taasna meesha kuma jirto hadda waaya haddii uu uureeyo bishubhatin addoon qof nin kale u leeyahay ayuu mooday xaaskiisii inay tahay ama addoontiisiibuu mooday dabeetna saasay uur ku qaaday waladka ay u dhali doonto waa xor malihiisa loo ictibaarinaya oo muwaladna u noqon mayso hadduu dib ka yeesho xataa oo muwalad u noqon mayso maxaa yeelay waxay uurka ku qaaday ama uurkan ku guntamay fii milki hayri iyadoo addoontan qof kale milkiisa ku jirta marka waxay la mid tahay sidaas iyadoo nikaax uur ku qaaday bay la mid tahay sidayna soo dhaaftay walahu sayidkii wuxuu xaq u leeyahay wau ummi lwaladi addoontii uula dhashay inuu u tago ayaa u bannaan waistikhdaamuha inuu adeegsado wa ijaaratuha inuu kareeyo wa arshu jinaayatin waxyeello waxa weeye gashigeed inuu qaato waxyeelladaasoo calayha iyada loo geystay wakadaa sidaasoo kale lahu waxaa u bannaan taswiijuhaa inuu u guuriyo bikayri idniha idinla'aanteeda wayaxrumu waxaa xaaraan ah baycuhaa inuu iibiyo warahnuhaa inuu rahan dhigo wahibatuhaa inuu hibeeyo waaya sayidka wuxuu xaq u leeyahay umuwaladiisa yacni mustawladadiisii ama umuwaladiisii addoontii uu ka wala dhashaday inuu u tago xaq buu leeyahay way u bannaantahay waa xalaashiisi bilijmac culamada arrinka wa isku waafaqsan yihiin taa daliil u ah xadiidkii uu daara qudni soo saaray iyo bayhaqi marfuucan wa mawquufanba waa la wariya lakiin mawquufka asax ah ummahaatu اlawlaad laa yubacna walaa yuhabna walaa yuurana yastamticu biha sayiduha maadaama xayan faidaa maata fahiya xura yacnii waxa weeye addoommihii sayidkood u wala dhalay lamana iibiyo lamana hibeeyo lamana dhaxlo sayidkeeda inuu ku raaxaysanaya maxalshahidku wakaas sayidkeeda uu ku raaxaysanaya oo ku istimtaacaya maadaama xayan intuu nool yahay faidaa maata duunatu fahiya xurratun xor wey waaya sidoo kale wuu adeegsan karaa sidana soo dhaaftay addoontaa wuu adeegsan karaa wuu u khidmayn kartaa wuuna kiraysan wuuna kirayn karaa oo dad kale uu ka kirayn karaa magdhow haddii ayadii waxyeelo loo geysto magdhowgii waxyeeladaas ama gashigeedii wuu qaadanaya wuu u guurin karaa ayadoo xataa idan la weydiina sayidkeedii wuu u guurin karaa maxaa asagaa weli iska leh waa milkigiisi waa doontiisi waaya laakiin waxaa ka xaaraan ah inuu iibiyo inuu rahan u dhigo inuu hibeeyo intaa waa xaaraan maxaad intaa waxaa ka laazimaysaa naqlulmilki inuu milkigii uu wareejiyo ayaa ka laazimaysa marka ma iibin karo waa kii xadiidku noo soo tilmaamayey inaan la iibin karin rahanna ma dhigi karo maxay rahanta waxaa ka laazimaysa in hadhow la iibiyo hibo ma hibayn karo qof kale ma siin karo waxaasoo dhan waxaa ka laazimaysa in meesha laga saaro xornimadii xoroobaysa markuu sayidkeedii dhinto ayaa meesha ka baxaysa waaya walow waladad hadday dhasho mustawladadii ama umuwaladii min zawji zawj hadday walad ka dhasho aw mase zinan zine ay walad u dhasho ka dhasho falwaladu waladkaasi lisaydi sayidka iskale yactiqu ku xoroobaya bimowtigii geeridiisa kahiya si iyadaba ugu xoroobayso ayay waxa way asna ugu xoroobaya umuwaladii haddii ay bacda alistilaad markii sayidkeeduu ka wala kadib ay waxa weye ninkii iska lahaa uu nin kale guuriyo ay walad u dhasho ama zino ay ka wala dasho bimacnaa yani xumaan bay ku dhacday dabeetana walad bay ku dhashay waladkaas waxaa iskale sayidkeeda waladkaa nikaaxa ku dhashay ama zinada ay ku dhashay sayidkeeda iska leh laakiin wuxuu ku raacaya waladkaas hooyadii xagga xornimada hadday ayadu xorowdo asna wuu la xoroobayaa hadduu sayidkeedii dhinto ayadna way xoroobaysa asna wuu xoroobaya yactiqu bimowti waladkaasi wuxuu ku xoroobayaa geerida sayidka kahiya si ayada uga xoroobaysa maxaa yeele waladku sideedaba yani addoonta waladkeedu hooyadii buu ku raacaya agga addoonnimada agga xorriyada saan hore usoo tilmaanay wa awlaaduhaa awlaadees awlaaddeeda umwalada qabla اstilaadi intaa lagula dhashanin ka hor ay dhasho min zinan zinana ay ka dhasho aw zawjin ama zawj xaggii ay ka dhasho laa yactiquuna ku xoroobi maayaan bimowti sayidi sayidka geeridiisa walahu waxaana u bannaan baycuhum inuu iibiyo ayaa u bannaan waaya awlaadda ay umuwaladu ay dhasho intaan laga wala dhashanin ka hor adoontan intaan laga wala dashan ka hor bay awlaad dhashay awlaaddaasna waxa ka dhashay zino ama zawj nin loo guuriyey bay ka dhashay awlaaddaas ku xoroobi mahayaa bimowti sayid maxaa yeeley hooyadooda kuma raacayaan markaas maxaa yeeley hooyadu intaysan mustawlado noqonin ayay awlaadda la timid awlaaddan wuu iibin karaa nacam wuu iibin karaa wuu ku tasarufi karaa maxaa yeeley waxay awlaaddaas yimaadeen sababtii xorriyadda intaysan hooyadu helin sababta xorriyaddana waa maxay istiilaadka laakiin kuwa hore istiilaadkay dib ayay yimaadeen ama zinaha ku yimaadaan ama nikaaxa ku yimaadaan sidaa darteed sayidku ma iibin karo hadduu dhintana hooyadood bay raacayaano way la oroobayaan wacidqu lmustawladati gabadhii laga wala dhashaday xornimadeedu kaa'inun wuxuu ahaaday min ra'si اlmaali raasamaalka xaggiisuu ka ahaaday bimacnaa sayidku markuu dhinto mustawladadiisii way xoroobaysaa xornimadaasna waay waxaa laga xisaabinaya raasamaalki bimacnaa loo eegi maayo ulu iyo waxa loo eegi maayo raasamaalkay ka xoroobaysaa deymaha laga hormarinaya dardaarannada laga hormarinaya yani haddii xataa keligeed wax xoolaa uu ka lahaa sawladadaas oo uu dhinto sayidkii way xoroobaysaa iyadu mar walba way xoroobaysaa waxaana taa loo cuskaday aarkeenna soo dhaafay actaqahaa waladuha waladkeedaa xoreeyey aarkaasaa loo cuskaday kitaabkii saasuu noogu dhammaaday ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo dadkii ka faa'iidaysta cilmigaas alxamdu lilahi اladii binicmatihi tatimu الصaalixaat الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم اغفر لنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى علمدي علمنا سوى قارسيسي وحوي كتبتنا نوصل نفي إلهي خير كاباليو إلهي خير كاباليو علمدي علمنا برتي علمنا نوفى إذي إلهي خير كسيو ilaahay subxaana wa tacaala waalidiintaanada iyo macallimiintaanada iyo culimmadaanada allaha barakeeyo juhdiga iyo dadaalka ayna u bixiyeen cilmigeenna cilmi naafic allaha ka dhigo intii waxa weeye darsiga soo xaadirtay ee waxa weeye laga yaabo inay nala dhammaystiranin iyo intii dhammaystiratay ee khatimka nala joogayba dembigooda allaha dhaafo ilaahay subxana wa tacala dhammaanteen cilmigeenna cilmi naafic allaha ka dhigo muraadkeena oosan allahayna siiyo ilaahay ummaddeenna haynoo islaaxiyo beledka allah haynoo hagaajiyo ilaahi subxaana wa tacaala colaadaha iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo fitanta allah inaga kor yeelo rabbana aatina fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabb اlcaalamiin